kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada mar kale ee barnaamijkana kulanka keenin wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaalada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay haba u labayn somali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha ku dhiib barnaamijkan saaxiibayaal waxaa idinkugu soo gudbaynaa dhacdooyinka dunida ka taagan kuwooda ugu waaweyn qodobo dhowreed maantana ku maqli doontaan haddii alla idmo waxaa ka mid noqon doona liibiya wili meydad ayaa laga ama laga soo saarayaa magaalada daarna layidhaahdo dowladduna waxay sheegtay kumanaan qof in nolol nololii geli lagu raadinayo waxaan sidoo kale dahaynaa madaxweynaha kuuriyada waqooyi oo diyaarad duuli la-aana hadiyad ahaan loo siiyey waddanka ruushka ayaa laga siiyey ilmo yar waxay ku geeriyoodeen doonta hariibyaal sidey oo talyaaniga gashay waxaan sidoo kale dahaynaa dowladaha galbeedka afrika ku yaala oo sameysanaya isbahaysi dhinaca amniga ah qodobada kale ee barnaamijkana ku jira waxaa ka mid ah nin lo xaday muddo nusqarni ka badan haatan laga joogo oo hadda la xukumay ama la soo xiray iyo jawaabta qaramada midoobey ee ka bixisay shaqaalaheeda nukleerka ee loo diiday iiraan inay tagaan mine joogtada inoo ahaa warar gudaha dibadda ku saabsan iyo suugaantiina barnaamijkeena qeybbay ka yihiin kusoo dhowaada mar kale iyo kulanka keened aniga bidixdana waan ku bedeli la'aa kaagana wa aan la bixi la'aa cabdubeerku qaybsamu barban adi ku siin la'aa wadnahayga bidixdana waan ku bedeli la'aa kaagana wa aan la bixi la'aa naftan laba bahood noqon barhkagan ku siin kalama bakayleen naftan laba bahood noqon barhkagan ku siin la waxo oo u dhigila inaad ku waarto aakhirana bisha ariyo jannadaada inaad ku barida

dhahayga balkiyo buduudan ku dhigila sanbabkayga bilan baan bartankiis ku gelinla qaada dhegaha maqalkan hubka kugu barinla waxaan beeri ubaa bixiyey caashaqu habeenkii bogaygan igu bariyey kuwo dhanla waxaan beeri lahaa uba soo bixiyey caashaqu habeenkii bogaygan igu bariyey poured in love. kolkan soo baraarugo bishaaraan ku siin la bidhantada aragaan bilkhayr ugu ducayn la kolkan soo baraarugo bishaaraan ku siin la bidhantada aragaan kuwa ugu ducayna ilaa waxaan baryayaa adduunyada badhaariyo barqad inaad ku waarto aakhirana bishariyo jannada inaad ku baaridaa waxaan baryayaa adduunyada badhaadhiyo warqadina kuwaartood aakhirana bishaariyo jannada inaad ku barida nasiibku odhan laanku bagabaga eyanga eh, akuu luli lahaa balag iladaya sidiisaan ku daawan laha bili baryarada oloshaan biyasiibku odhan laa had iyo jeer baridada halamaha aanan baydhe sida bongadhay wan kugu bogsoonla had iyo jeer baridada halamaha aanan baydhe aaaaaaataho bowdban uga dhigila

filan baan baro kaga dhigila caqligeenna badan baan isku wadaa balxilaha balaayada xijaabkan burdo kaaga celin qalbigayga bilan baan baroog kaga dhignaa aqligeenna badan baan isku wada badxinahaa balaayada xijaabkan burdo kaga celin lahaa hol iyo kalgacalbaan fadhiisada ku tabina riyadan habeenbana waxle kugu tumina barbaarta wareebaan bilaney ku odhanla bidhaaftada haragan bilkhayr ugu ducayna waan bilanay kuodhanlaa bidhantada aragan bilkhayr ugu ducaynla ilaa waxaan baryayaa adduunyada badhaadhiyo warqad inaad ku artood aakhirana bishariyo jannada inaad ku barido jannada inaad ku barida ah. heerya kale ayaa kamid ahaa codadka macaan fanaaniinta maxamed axmed dhabarlow iyo saar axmed jaamac ayaa ku luuqeynaya heestan oo beerqaad la yidhaahdo ereyada waxaa laga haya ilah naxariistee abwaan maxamed cabdulaahi singub daawad cali masxaf ayaa laxanka saaray dad badan ayaana xasuusanaya rawaayadda ay qaybta ka ahayd ee waamaadeysa duunyada dadkuna way matalayaan taafur bayna noogu tahay barnaamijkana kulanka kaanan maantoo kale sagaalka febraayo sida aad la wada socotaanba waa asaaska idaacadda kulmiya ada sheekada anaa wataye ninkii ugu cimriga weynaa dunida hadda ugu cimriga weynaa hee qyoooasano haddana uu ku dhintay adeerow sheekada sheekada iiga dusow kumaanan odhannin dalka hindiya sowma ogid inuu hadda yahay dalka ugu dadka badan dunida waa ogsoonnahay oo dalka shiinahu hadda dhow ka qaaday warba ninka uu loo diray eega warniyow nin aqoon badan baa tahay jaamacaday ka soo baxday dhegaysta daacadahoo barnaamijka kulanka k nn ma anaan garannin

waa hagaag saaxiib yaal waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka kulanka keenan idinkaga imaanaya radio kulmiye magaalada muqdisho sidoo kale idaacadaha xogmaali kala fm aanaga dhegeysanaysaan aanu ku bilownay deegaano ka tirsan gobolka mudug iyo sidoo kale shabeelada dhexe xalay ilaa shalay iyo maantaba waxaa ka socday dagaal xoog lahaa u dhexeeyey ciidamada ka tirsan kuwa dowladda soomaaliya ciidamada dowlad goboleedyada hirshabeelle iyo galmudug iyo ciidamo kale oo dadka deegaanka oo isku dhinaca iyo al-shabaab oo dhinaca khasaaro kale duwan dagaalkaasi ka dhashay dowladduna waxay sheeganaysaa in dagaaladaasi ay guulo waaweyn ka gaartay mudug oo kale marka la fiiriyo ciidamada waxaa la sheegay inkastoo shalay dhul badan ay qabsadeen maantana magaalooyin kale oo bacaadweyn deegaanka la ka kamid yahay in ciidamadu ay la wareegeen shabeellada dhexena meelo kamid ah deegaano hoostaga degmada mahadaay oo duqeymo ilaa xalay ka dhacayeen laayin saakay ayaa ciidamadu ay sheegeen inay ka saareen al-shabaab wasiirka wasaaradda warfaafinta soomaaliya ducaada oweys oo shir jilaad ku qabtay magaalada muqdishona waxauu ka hadlay khasaaraha al-shabaab kasoo gaaray dagaalkaas isagoo sheegay shabeellada dhexe oo kale in boqolaal lagu dilay sidoo kalena ciidamada dowladdu ay guula kasoo hooyeen deegaana ka tirsan gobolka mudug caroortii hore saaka ciidanka xoogga dalka soomaaliya oo kaashanaya ciidanka galmudug iyo shacabka galmudug ee go'aansaday inay khawaariijta iska dulqaadaan waxay howlgallo guulaystay ka sameeyeen magaalooyinka bacadweyn qaycad iyo degaan hoostaga magaalada camaara oo u dhexeeya camaara iyo qodqod inta lagu guuda jiro howlgallada ciidamadu waxay dagaal toosa la galeen maleeshiyaadka khawaariishta nasiib wanaagna khawaariishta ama cadowga halkaasi waa lagu jebiyey waxaana la gaarsiiyey khasaare ballaaran oo dowlad dib ka soo sheegi doonto faahfaahinteeda goobaha muhiimka ah aan rabno inaan shacabka la wadaagno cadowga awood militari looga saaray waxaa ka mid ah magaalooyinka bacadweyn qaycad shabeelow xildhibi galxagare huldoonyaale sargo qodqod iyo camaara waxaa kaloo aan doonaynaa maanta inaanadla wadaagno amaba shacabka soomaaliyeed la wadaagno jabka khawaarijta shalay lagu gaarsiiyo deegaanka qodqod markii ciidanka geesiyaasha ay u daateen meel saldhigga muhiima u ahayd cadowga inta la ogyahay in ka badan soddon khawaariij ah ayaa lagu dila howlgalkaasi meedadkoodana waxay uga carareen goobtaasi waxaa suuro gashay in goobta dagaalka lagu gubo afar gaari oo cadowgu ay lahaayeen halka gacanta looga dhigay laba gaari nooca dagaalka dhanka kale waxaan idinla wadaagaynaa deegaanada awbaaley ciidciid oo ku yaalla jiinka webiga degmada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe ee dowlad goboleedka hirshabeelle in howlgal militari wakhti dheer qaatay uu halkaasi weli ka socdo shalay gelinkii dambe xalay ilaa saake ciidanka qaranka saaxiibada caalamiga iyo geesayaasha deegaanka waxay jilbaha u dhigeen maleeshiyaad khawaarij ah oo qiyaastii laba boqol kor u dhaafay kuwaasoo la rumaysan yahay inay doonayeen inay si qarsoodiya halkaasi isugu soo abaabulaan oo ay ka soo qaadaan weeraro ay shacabka ku waxyeelaynayaan sirdoonka qaranka oo helay xogta khawaarijtan ayaa suuro geliyey in lagu gumaado saacado badan goodadkii iyo hawdkii ay ku dhumaalaysanayeen waxaan idin xaqiijinaynaa in meedadkii dhaawac khawaarijta uu halkaasi daadsan yahay sidoo kalena la burburiya wax kasta oo saanad ciidan ah oo halkaasi ku diyaarsanayeen inkastoo howlgalkaas uu weli socdo haddana dowladda war ah ayay ka soo saari doontaa marka lasoo afjaro xubnaha khawaariijta ee farakutiriska ee ku haray deegaanada ciidciid iyo awbaalle ee hadda howlgalkuu ka socdo ugu dambayntii waxaan mar kale bogaadinaynaa shacabka soomaaliyeed ee sida hagaarla-aanta ugu istaagay taageerada ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee cadowga baaxsanaya mar kale aan xusuusino kuwa yar ama kooban ee siyaasad ka dhex raadinaya halganka xaqa ah ee dalka lagu difaacayo oo laguna xoreynayo waxaana u sheegaynaa in wakhtigaasi aan la joogin ayna la gudboon tahay inay ku soo biiraan dagaalka socda amaba ay taageeraan si loogu unko mustaqbal cusub oo soomaaliya leedahay waa mahadsantihiin codkaasna waa wasiirka warfaafinta soomaaliya waxa uu shirkiisa jiraad kaga hadlayay howlgaladii ugu dambeeyey ciidamada dowladdu ay gobolada dalka ka sameeyeen ra wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barrena maanta magaalada muqdisho ayuu ka safray waxa uu aaday new york ee dalka mareykanka qorshuhu wuxuu yahay halkaas inuu kaga qayb galo shirka golaha guud ee qaramada midoobay ee habeen damba furmi doona afhayeenka xukuumadda soomaaliya farxaan maxamed jimcaale ayaa sharaxaya waxaa ra-iisul wasaaruhu ula hortegayo golaha guud ee qaramada midoobay bismillaahi raxmaan wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xamse cabdi iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta u ambabaxay magaalada new york ee xarunta qaramada midoobay halkaasi oo uu kaga qaybgeli doono kulanka ama kalfadhiga toddobaatan iyo sideedaad ee golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay oo sanadkan soconaya sagaal iyo tobanka bishan sebtembar ilaa saddex iyo labaatanka waxaana si gaara ah kalfadhiga guud ee qaramada midoobay loogu eegi doonaa wixii u qabsoomay xubnaha ku jira qaramada midoobay ahdaafta horumarinta ee waara ee qaramada midoobay ay degsatay ee loo yaqaan s d gs sustainable development gols waxaana ra-iisul wasaare xamse cabdi bare uu halkaasi ku soo bandhigi doonaa dowladda soomaaliya wixii u hirgalay marka la eego ahdaaftaasi dunidu ay isku raacday gaar ahaan dhinacyada dhimista fakriga caafimaadka waxbarashada horumarinta dhaqaalaha wax soo saarka xuquuqda aadanaha nabadda amniga iyo cadaaladda dhismaha hay-adaha dawliga oo xoogan iyo weliba dhibaatada ugu ba-an ee dunida hadda haysta ee isbeddelka cimilada oo xukuumadda dan qaran ay u samaysay wasaarad u qaasa taasi oo muujinaysa ahmiyadda ay dowladda soomaaliya ay siinayso sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka cimiladu ama isbeddelka cimiladu ay sababaan ra-isul wasaaruhu waxa uu sheegi doonaa in soomaaliya ay ku taagan tahay dhabbihii soo kabashada islamarkaana ay doonayso in laga taageero sidii dib loogu dhisi lahaa waddanka gaar ahaan dibudhiska iyo xoojinta ciidamadeenna qaranka si ay amniga ugala wareegaan ciidamada atmis dhammaadka sanadka soo socda iyo sidoo kale sidii soomaaliya looga qaadi lahaa cunaqabataynta hubka ee muddada dheer saarnayd taasi oo u suurtagelinaysa soomaaliya in amnigeeda ah ahanato waxaa kale oo ra-isul wasaare xamse uu ka hadli doonaa aragtida soomaaliya ay ka qabto dib u habayn lagu sameeyo hay-adaha waaweyn ee dunida oo qaramada midoobay ay ka mid tahay iyo hay-adaha kale ee caalamka ee xagga dhaqaalaha waxaa inta uu joogo ra-iisul wasaaruhu uu kulamo la yeelan doonaa xogayaha guud ee qaramada midoobay madaxda dowladda maraykanka qaar ka mid ah wufuudda iyo madaxda ka socota caalamka ee ka qaybgalaysa shirka qaramada midoobay sidoo kale waxaa ra-iisul wasaaruhu inta uu joogo waddanka maraykanka uu la kulmi doonaa jaaliyadda ballaaran ee soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka maraykanka oo uu uga warbixin doono xaaladda guud ee dalka gaar ahaan guulaha laga gaaray dagaalka lagu cirib tirayo kooxaha khawaarijta ee uu hogaaminayo madaxweyne doctor xasan sheekh maxamuud iyo weliba horumarada dhinaca kale ee arrimaha bulshada siyaasadda iyo dhaqaalaha ee ay dowladdu gaartay muddadii sanadka ahayd ee ay codkaasna waa afeenka xukuumadda soomaaliya farxaan maxamed jimcaale waxa uu sharaxayay waxyaabaha ra-iisul wasaaraha uga qorshaha ah inuu ka hor akhriyo shirka golaha guud ee qaramada midoobay weli waxaad dhegeysanaysaa saaxiib barnaamijka kulanka keen inuu idinkaga imaanaya radio kulmi magaalada muqdisho markaanaan eegno xalay waxaa dab u ka kacay suuqa weyn ee magaalada wajaale oo xadka soomaaliya iyo etoobiya ku yaala laakiin somalilan ay ukunto khasaare kala duwan ayaa ka dhashay dabkaasi oo hantiyadeed iyadoona somalilan ay sheegtay in hanti badan halkaasi ay ku basbeeshay suuqa intiisa badan ayaa gubtay waxyaabaha ugu badan ee loo saabeyey suuqa inuu aada usii gubto waxaa kamid ah ciriri badan oo ka jira oo gurmadku uu gaari waaya inkastoo saa kala dameeyey madaxweynaha somalilan wuxuu sheegay in gudi baarisa waxaa dabkaasi dhaliyay oo u diray qiimina lagu sameyn doono qaar kamid a ah ganacsatada suuqaasi ee xoolahooda ay gubteen ayaa warbaahinta la hadlay waa masiibo masiibo weyn oo aada iyo aada weyn baa nagu dhacday alxamdulilah weeyaan laakiin haddaan caafimaad qabno ilaahay keenunbaa keenaya masiibadana insha allah waan ka soo kabanaynaa alxamdulilah calaa kulli xaal xalay dad hanti haystaan ahayn maantana alxamdulilah anigaa meeshaydii hor taagan markaan cishaayigii ka baxay iyadoo buuxdaan ka tegey markaas sidaa ugu soo noqdeen albaabka furayna dabku meeradda saddex baa noo dhexeeyey meeshu ka soo bilaabmay anigoo waxba ka saaray albaabka markaan furay albaabadun baan balaqay leedhkan ofgareeyey isla markiina dabka qasnadaydii waa macalhaleeli waayey dib baan u galay meesha qasnadii baan sidhi baasaboor iyo wax kaaga jira kala soo bax qiiquunbaa indhaha ee galay dib uun baan uga soo baxay falilah alxamdu mar haddaanu caafimaad qabno ilaahay nimcada na siiyey baan iminkana ugu mahadnaqaynaa alxamdulilah calaa kulli xaal wallaahi hantideeda walaal khasaare aad anu waxaan haysta meerad maryaalo dhara maryo ragaa waxaa weeyaan suuqannaa sakadan ilaa bartaa dabku aaganinka gutay oo dhan waa halboolihii suuqa santarkii sakadii lambar wankii waxa weeye waa suuqa intii dhaqaalaha ugu badan yaalla weeyaan waxa weeyaan sakada intan waa toob tenkii magaalada weeyaan waa intii ugu caansanayd ugu dhaqaalaha badnayd alxamdulilah maanta waxa weeyaan anugu haddaan shakhsi ahaantayda waxa weeyaan meeradayda dee ma ma qiyaasi kara albaabkayga waxa weeyaan jir jir baan ku gelaya anu meeradayda buuxitaan darteeday buuxday waxaan areer wajaale ganacsataan ka mid ahay waxaan leeyahay innaa lilaahi wa innaa ileyhi raajicuun xalay halkan waxa ka dhacay khasaare aad u ballaalan marka waxa weyaan dadkii wax ka baxeen waxaan leenahay ilaahay wax khayr qaba ugu bedelo halkan aan taaganahay waa gurigii walow garna waa nafyar iyo qolooyinkana ku xigay dharkii waa kuwaad arkaysaan dee masiibadaasaa dhacday waxaana leeyahay had jeer markay masiibo dhacdo waxa weyaan dadku meel kale ayay u yaacaan laakiin ha u noqno waan xagga ilaahay oo qofku dib ugu noqdo bal ma garanaysaa naftiisii oo isagoo xisaabiyo oo aan idhaahno war ilaahay ma u noqonnaa maxay naga qaldan iminka waxaad moodaa sanadahan u dambeeyey inay dab ku wareegaysana meelaha ganacsiga ah dadkuna markay wax dhacaan ma idhahdaan war maxaa naga saxsan maxaa naga qaldan war ilaahay mau noqonaayo waxaynan ma hagaagsanaa waxa loo yaaca meel kale iyo hebel baa gubay hebel baa la baadhayaa iyo waxaasaa ayaa lagu meelaystaa ka horta waxaan leeyahay shacabkeena sida somalilan iyo gaar ahaan ummadda somalia or meela joogaanba wal markay wax dhacaan bal xagga ilaahay u noqonno oo ilaahay waxaan magaranasa keenay wax inta u badan ay wax u dhacayaan waa dunuubta xalay walaal dadku wuxuu bilaabmay sideedii walaalo waad arkaysaayo adiga arkay dad hanti dhan baa dhulkaa ku beeyay aniga halkan ka mid maan ahayn laakiin dad asxaabtaydii oo dhan baa halkan ka mid ahayd waxaan ahay dee nin dhallinyaroo magaaladiisii gubatay waad dareemaysaa murugadiisa nin dhallinyaroo magaaladiisii gubatay marka waxaan leeyahay dhammaan shacbweynaha halkan hantidooda ku gubatay ilaahay wax khayr qabaha ugu bedelo wallaahi walaal khasaaraha halkan ka dhashay mid la soo koobi karaya maaha waa masiibo qaran weeye muxuu haayey khasaarahani wuxuu waxa weeyaan markaanu qiyaasnay boqolkiiba afartan in hantidii maanta hoshaaltaale ay burburtay indheheenn ka ilaa iminka inuu ay u socdo qiiqii muxuu ahaaye annaga mas-uuliyad ahaan iminka xisbigii aan ka socdee macaridka ahaa ee waddani mas-uuliyiintiisii ilaa iminka shir bay ku jiraan sidii ay muxuu ahaaye dadkaa dhibaatadu gaadhay ay uula qaybsan lahaayeen hadday noqoto musharaxii iyo hadday noqoto guddoomiyihii xisbigoo maqan iyo gudoomiye ku-xigeenadii xamarjiyo aanu wada soconnay iminka waxaan taasi u dirnaa dadkaa masaakiinta ah ee maanta masiibadaas ku dhacday halkan waxaan uga mahadnaqayaa home cable t v oo ilaa halay goobjoogsna ahaa waxaan halkanna uga sii mahadnaqayaa dhallinyaradii aan guddoomiye u ahaayey ibraahim koodbur oo dhammaantood aanu wada soconno ilaa halayna ilaa iminkani waxay ku jiraan shaqada dadkii ay ku dhacday hawsha inay alaabtii u ilaaliyaan u seefgareeyaan runtii waxaan halkan aan uga dirayaa oon leeyahay shacbiga somalilan waa gob wey markanoo kalena way isku hiilayaan hadday joogaan dibaddiyo hadday joogaan gudahaba maanta wajaale ganacsidadu hiil bay u baahantay aad baad horta musiibo aad u weyn baa dhacday abbaaro dalkani waxa uu bilaabmay sideedii habeenimo meelahaas ayuu bilaabmay toddobadii iyo konton daqiiqo meelahaana waa la sheegayay musiibo aad u weyn baa wallaahi dhacday waananu la qaybsannaa dee walaalahayaga ay maantida ay kaga gudatay tiiraanyada waanu la qaybsannaa saaka idinka laftiinnu ilaa xalitaa heegan bad haydeen sidoo kale wallaahi suuqan horta qof waloo aragti ku arkay waa garan karaa qofku muuqaal ku hayeyna waa garan karaa wuxuu ahaa suuqyada suuqa halbowlaha wajaale ayuu ahaa waana suuqii halbowlaha waxaa weeyaan xaggii tog waa qaar ka mid a ah dadka suuqa wajaale ganacsiga ku lahaa oo hantidooda xalay ay gubatay warbaahinta la hadlayay barnamijkaa dhegeysanaysaa saaxiib yaal waa kulanka keenin waa hagaag waxaad dhegeysanaysaan saaxiibyaal barnaamijka kulanka k n hogaamiyaal ka tirsan ciidamada amar dhinacyada ku dagaalamaya wadanka suudaan ayaa hadda la kulmaya cunaqabateyn adag waxaana kamida ah dadka sida weyn hadda loo xanibay hantidooda ama cunaqabateyntaba nin layirahda magaciisa cabdiraxmaan xamdaan dogalo oo ay walaalan yihiin taliyaha ciidamada r ee dalka suudaan iyo sidoo maxamed xabdaan layidhaahdo axmed loo yaqaano iyo sidoo kale ku-xigeenkiisa waxaa la xayiray hantidii ay ku lahaayeen dalka mareykanka halka cabdiraxmaan juma oo ah taliyaha r ee galbeedka daarfoorna sidoo kale loo diiday inuu mareykanka fiisa uu ku tago taasi iyadoo jirta ayaa haddana waxaa leeyahay ciidamada dalkaasi waxa ay markan la kulmayaan culeys xoog leh labada dhinac waxaa la sheegay in cunaqabatayn xoogle ay kala kulmeen dhinacyada kala duwan sida mareykanka iyadoona lagu eedeynayo xadgudubyo ka dhana xuquuqda aadanaha gaar ahaanna tacdiyada ka dhacay gobolka galbeedka dalka suudaan ku yaala ee daarfuur xogayaha arrimaha dibadda ee mareykanka antony blinken ayaa sheegay in juma lagu cunaqabateeyey amarka shan iyo juun lagu dilay guddoomiyihii gobolka galbeedka daarfuur oo loo oran jiray magaciisa khamiis cabdalla abakar cunaqabatayntan dhab ahaantii waxa ay dharbaaxo ku tahay astaan gaarana u noqonaysa qoyska reer dagaalo ayuu yidhi kholad khayr khabiir oo ah suudaan oo ah sidoo kale nin suudaan u dhashay sidoo kalena ah agaasimaha aasaasaha xarunta la la talinta ee dalka suudaan milkiilo gaari oo si gaara ama milkiilo gaara oo dalka suudaan hanti badan ku leh ayaa ku eedeeyay hogaamiyaashan inay xarumahooda ay dhaceen islamarkaana dhibaato weyn u geystaan ama ay u geysteen sanadka labakunsagaaliyo tobankii ciidamada arsfta layihahdo waxay biloobeen dadaalo ballaaran oo ay ku doonayeen inay ku nooleeyaan kooxo maleeshiyaad ah oo abaabulan oo mas-uulka ah gabadfallo badan oo ka dhacay gobolka daarfuur taas oo lagu eedeeyeyna ciidamadu ay sameeyeen wax arxandaro lagu tilmaamay ciidamada narisafta waxay sare u qaadeen sumcadilidda ciidamada dalkaasi wixii ka dambeeyey bishii abril oo cunaqabatayn la saaray dowladii suudaan ka jirtay markaas xukunka suudaan wax badan iska bedeleen sawiro lasoo qaaday waxay muujinayeen ciidamada oo xadgudubyo xoogle u geysanaya dad rayida oo waxba aan galabsan wararka afrika intaana aan ka dhammaanna dowlado ku yaala galbeedka afrika oo ay ka mid yihiin maali burkina faso iyo niger ayaa kala siixanaya heshiis isdifaac ah iyadoo saddexdan wadan ee saxaraha ka hooseeya ama wadamada saaxilka laisku yihahda ay ujeedadu tahay in midba midka kale uu ka caawiyo khataraha suurtagalka ah ee kooxaha hubeysan iyo sidoo kale duulaan dibadda uga yimaada axdigan waxaa loo yaqaanaa baa lihi axdiga isbahaysiga dowladaha saaxil waxaana saxiixay saddexdan dowladood wakiilla ka socotay iyadoo sidoo kale uu heshiiskan u dhigayo inay iska caawiyaan oo ay jiraan ama ay samaystaan ciidamo militari ah haddii ay dhacdo baalimid midka kale in la weeraro weerar kasta oo lagu qaado madax banaanida iyo wadajirka dhuleed ee hal ama ka badan wadamadan ay waxaa loo tixgelin doonaa gardarro ka dhanaa dhinacyada kale ee heshiiska ku jira ayaa lagu yiri qoraalka kasoo baxay wadajirka ah saddexdan dowladood waxaa iska kaashan doonaan sidii loogu hortegi lahaa weerarada abaabulan ee jabhadaha hubaysan kaga imaanaya ayay sidoo kale weerar kaga yimaada xagga dibadda ama dowlado kale waxaa maanta la saxiixday madawaxaa maanta la saxiixay oo saxiixay heshiiska in madaxda burkina faso niger iyo mali axdigan oo magaciisa la yihahdo libtako guruma oo lagu dhisayo isbahaysi wadamada saxaraha ka hooseeya ujeedaduna ay tahay in la dhiso qaab difaac wadareed ah iyo hanaanka gargaarka hogaamiyaha milatariga dalka maali azima goyati ayaa sidaasi ku yiri bartiisa twitterka qoraal uu kusoo qoray axdigan waxa uu sidoo kale ku kulmi doonaa ama si gaara loo eegi doonaa xuduudaha dalalkan iyadoona sanadihii ugu dambeeyay wadamadan ay fallaagooyin hubeysan oo dagaalama ay ka jireen isbahaysigan wuxuu noqon doonaa isku dhafka milatariga iyo dadaal dhaqaale oo u dhexeeya saddexda wadan ayuu yiri wasiirka gaashaandhiga dalka maali cabdulaahi diyoob oo saxaafiyiinta kula hadlay magaalada bomaako ee caasimadda dalka maali oo ah muhiimadeenu waxa weeye buu yiri waa la dagaalanka argagixisada ee saddexdan wadan kacdan xubaysan ayaa ka qarxay waqooyiga maali laba kun labaiyo ku fiday wadamo kale oy kamid yihiin niger iyo burkina faso laba kun goweyta hogaamiyaha layidhaahdo waxa uu sheegay in si gaar ah ay hadda uga fakarayaan in la hubeeyo ama ciidamadan aada loo qalabeeyo wixii ka dambeeyey afgembi wadamo ka dhacay afrika ku yaala gaar ahaan wadanka niger bisha juulaay askartu waxay xukun ka tuureen madaxweynihii wadankaas maxamed bazuun ee reer galbeedku uu kala shaqeeyay la dagaalanka kooxaha hubeysan urur goboleedka galbeedka afrika dowladaha ku jira ee ecowas la yiraahdana waxay ku hanjabeen inay faragelin milatari ku sameyn doonaan dalka niger sababo la xiriira afgambiga laakiin ururka ayaa hoos u dhigay hadaladii dagaalka ugu saabsanaa ee bilihii lasoo dhaafay ama toddobaadii lasoo dhaafay aada warbaahintu hadalhaysay dalalka maali iyo burkina faso iyagoo si deg deg ah ayay uga jawaabeen iyagoo sheegaya in howlgal kasta oo nooc kasta oo loo aqoonsan doono nooc ka ah dagaalka hadii dalalkan ama dalalkan la farageliyo faransiiska ayaa lagu qasbay inuu ciidamadiisa kala baxo dalka maali iyo sidoo kale dalka burkina faso waxaana dagaal adag uu kala dhexeeyaa milatariga la wareegay talada dalalka ay kamid yihiin niger iyo maali iyo sidoo kalena waxa uu ka codsaday howlgalka nabadilaalinta ee qaramada midoobey munusma inay dalalkaasi sidoo kale iskaga baxaan dalal kale ayaa sidoo kale arintan aad ay u saameysay taliyaasha milatariga dalka niger ayaa codsaday oo faransiiska weydiistay inuu kala baxo ciidamadiisa oo sidoo kalena safiirkiisa uu la baxo dhanka kale dalka maali toddobaadkii lasoo dhaafay waxaa dib loo cusbooneysiiyey ama uga soo cusboonaaday baa laleeyahay colaado ay wadaan kooxo hubaysan oo u badan kooxaha tawaariqa layihaahdo kuwaasoo khatar ku ah heshiiska nabadda ee la gaaray sanadkii labakunshanyotobankii qodobo kale ayaa saaxiib yeel soo socda barnaamijka kulanka keenna aadna dhegeysanaysaan

ma tahayo degmadii fogacaadiyokala qaadibinahaao dalyaqaan ma tahayo degmadii fogacaadiyo meeshii lagu diro dawgeed magarata meeshii lagu diro dawgeed ma

sheegtoon dood kuuna ruuxaan ku daalo laydiidan yahayo ruuxaan ku daalo laydiidan yahayo ana aanan dayn degmadii fuuga aadiyo meeshii lagu diro dawgad magaraata meeshii lagu diro dawgad magaraata salaam meeshii lagu dirdowgeed ma garataa hayeeree kale ayaa kamid ahaa codka macaan fanaanada ilaa u naxariiste xalimi qadiif magool ayaa ku luqoonaysay heystaan barnaamijkana kulanka keenin ayayna qeyb ka tahay heese kale ayaa noo soo socda oo aada maqli doontaan ciidamada ilaalada xeebaha dalka talyaaniga ayaa helay miidka ilmo yar oo saarnaa doonsiday dad taariibyaala oo tagtay jasiiradda lambaduusa sida laga soo xigtay wakaalada wararka ansa ee talyaaniga wararku faafisa waxaana sheegaysaa in doontaasi ay dad badan oo u badan dadka afrikaanta ah ama dadka tagay qaarada afrika ay saarnaayeen ku dhawaad boqol iyo lix labaatan kun oo muhaajiriina ah iyo ayaa gaaray dalka talyaaniga sanadkan taas oo ku dhawaad la sheegay in laba jibaar ay ka badan tahay tiradii sanadkii hore ee laba kun labaiyo labaatankii dalka talyaaniga tegay jasiiradda lambaduusa ciidamadu waxaay sheegeen kumanaan qof oo doonyo ku tegay sanadkan ay qaabileen ilaalada xeebaha talyaanigu waxay sheegayaan in doonidii ugu dambeysay ay saarnaa meydka ilmo yara oo dhashay intii lagu jiray safarka waxaana doonta dhexdeeda ku dhashay kooxaha samatabixiyeynta ama samatabixiyaasha ayaa sidaas sheegay horaantii toddobaadkana wiil shan bilood jir ah ayaa ku qaraqmay xeebaha lambaduusa kadib markii ay qalibantay dooni ay la socdeen dad tahriibayaal oo qaxooti ah oo ka gudbay badda u dhexeysa talyaaniga iyo waqooyiga afrika tahriibayaasha ayaa sidoo kale la sheegay in ay aada u kordheen sanadkan oo dhan meloni haweeney la yidhaahdo waa georgia meloni waxa uu ka tirsan saraakiisha ciidamada midooda yurub waxa uu sheegay ama ay sheegtay inay ku boorinayso dowladaha midooda yurub ku jira inay wax ka qabtaan xaaladaha ka taagan badda iyadoona maalmihii ugu dambeeyay uu socday shir gaar ah oo ku saabsanaa arinta la xiriirta korarka dadka tahriibayaasha ah hindiya ciidamada booliska ee koonfurta gobolka layihahdo karnata waxa ay soo xireen nin toddobaatan iyo sideed sana jir ah ninkan wuxuu ku eedeysan yahay inuu lo xaday oo meel beera ka xaday sanadku markuu ah kun iyo sagaal boqol iyo shan iyo laga jooga magaciisa waxaa layihahdaa gambati vital wagoro xilligaas waxaa la sheegay in labaatan sano jir ahaa marka dambi uu geystay konton sideed sano ka hor ayaa la xilay ciidamada booliska waxay sheegeen ninkan laba kun lixdii mar in damiin lagu sii daayay inta laga shakiyay laakiin toddobaad kale soo dhaafay ayaa maxkamaddu mar amartay in la soo xiro dhacdadan waxay ka dhacda baa laleeyahay tuulo la yirahdo bidaar oo bidaar layirahdo oo ka tirsan magaalada ama degmada layirahdo karnataka laakiin ninkan waxaa la sheegay dhowr mar inuu isku dayay inuu baxsado oo xataa mar laga soo qabtay gobolka kale ee layihahda maharashtra ciidamada boolisku waxay sheegeen ninkan iyo nin kale oo la oran jiray krishna jandar inay kamid ahaayeen labada nin ee la odaxaday eh, sanadkii kii laakiin kii kale uu dhintay oo haddama noola sidaa darteed dacwad badan kan ayaa wajihi doona dhinaca xubnahan eegeynaya waxaad kusoo dhawaataan markaan xubinteenni maantoo kale maxaa dunida ka dhacay waxaa diyaar la ah waryaheena lol maxamuud aadan mahadsanid burhaan waa axad taariikhduna waa toddobiyo tobanka sebteembar sanadka labada kun saddex iyo labaatanka waa maalinta laba boqol lixdanaad ee sanadka waxaana ka harsan sanadkan boqol shan cisho hadii aan la idmo dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka a ah maanta oo kale sanadkii labada kun iyo waxaa magaalada jabuuti ee caasimada dalka jabuuti ka bilowday wadahadalkii ugu horeeyey ee u dhexeeyey wakiilo ka socday dowladdii kumeel gaarka ahayd iyo isbahaysigii dib u xoreynta maantoo kale sanadii labada kun iyo sagaalkii qaraxyo loo adeegsaday gawaari walxaha qaraxa laga soo buuxiyey ayaa lagu weeraray xerada xalane ee magaalada muqdisho oo ah saldhigga ugu weyn ee ciidamada midooda afrika ee soomaaliya jooga qaraxyada maalintaasina waxay khasaaro u geysteen ciidamada uganda ee xerada joogay maanta oo kale sanadkii labada kun iyo labaatankii madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ra-iisul wasaare u magacaabay maxamed xuseen rooble kadib muddo laba bilood ah oo uu dalku ra-iisul wasaare la-aan ahaa maanta oo kalena sanadkii labada kun koob iyo labaatankii diyaarad uu la socday taliyihii hore ee nabad sugidda soomaaliya fahad yaasiin xaaji daahir ayaa lagu hakiyey garoonka diyaaradaha jabuuti waxaana loo diiday in soomaaliya ay soo aado maanta oo kale sanadka markuu ahaa lix boqol afartan iyo labadii ciidamo muslimiin ahaa oo uu watay saxaabigii la oran jiray camar binu caas allaha ka raali noqdee ayaa furtay magaalada alexandriya ee dalka masar maanta oo kale sanadii kun sagaal boqol iyo labadii maraykanka ayaa ciidamo badan u diray dalka banama si ay u ilaaliyaan tareenadii maraykanku lahaa ee dalkaasi mari jiray maanta oo kale sanadkii kun sagaal boqol iyo saddexdii ciidamadii turkiga ayaa burburiyey magaalada costariya ee dalka bulgariya waxaana weerarkaasi ku naf waayay toban kun oo ruux maantaoo kale ee sanadii kun sagaal boqol soddon sagaalkii jarmalka ayaa ku duulay dalka poland weerarkaasina waxa uu bilow u ahaa dagaalkii labaad ee adduunka ugu dambeyntiina maanta oo kale sanadkii kun sagaal boqol toddobaatan iyo sideedii dowladda masar iyo maamulka yuhuudda ayaa kala saxiixday heshiis nabadeed guud ahaanna waa egayntaa xubintii maanta oo kale maxaa dunida ka dhacay markaana aan dib idinkugu celiyo burhaan diini iyo qeybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n luul maxamuud way mahadsan tahay qaar kamid a dhacdooyinka ugu waaweynaa ee maanta oo kale dunida ka dhacay ee nala socodsiinaysay markaana kusoo dhawaada xubinteenii kale ee kalamaan wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay abba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha ku dhiib war kalemaanay war mahaysiine kama buuq yarin hadday buuqaane yukrayn iyo ruushka inaan dhexdhexaasho ayaan u socdaaye qofkii iga diida ciddii ka naxaysa hadeerba ha u sheegto intaana dharbaaxin halteesta u dhiibin hadii kale buutin geedkan halla keeno kalamaan ha u sheego waxuu tabanaayo siyaan uga doodno hadduu halli diido xabsiga ha la geeyo waaqlana u xil saara siyou ugu geeyo saliid iyo caano eeddii ku timaadda siyou ugu dooda ardaydo cusmaan ha difaaco cabdillah ha dacweeyoardogonsanaa <laughs> masaarmadii mooradiya lakoodo mooro garaaba lakooday eh. war uniba afar iyo labaatan sana inii durduriyo ruushka may kajeey warmadeega koonfur galbeed wili wejiga labaad kama bilaaban xageed buuqa ugu darsane sayidaati wasaadati warbow maanta macaalamiba warkalamaana waxaa la yidhi eh. ninkii lacagta waayo muddaba shiid iska ahaada eh. oo aan shaqayniniba waa hadal badnaadaaye maxaa lagula yaabaa tolow baahiyaa timid warbow dalab maxaad kula yaabtay qabandibu dalbanahayaa warnimada waxaa la yidhi hadal intuu ku jiro feerow ku qarsoon yahay sida roob qayoodoo mallay dibadda keen keenkeenay daljirkuu istaagaa ninkay caraqa naadaahe shir saxaafadeed lagu qabto oo urkacsiyo beenah iyo kulamo roob doonaha lagu dhawaaqaahe al-shabaabna waa duul beloo yaab lahoo falane muslim dhaba ah haddii ay yihiin nama kadeedeen war anina gobayay geekii dhegaynsada la'ag ninkii heesalaafyadiisa gaar weeyaane la'iifu haa ah ninka luuqa seehanaya leelkii haanaslaybahaay e may hayenlatin maryaadhaha xaadula yaabaysin lugooya iyo laqdaaba lilaahi luuqa u rorge eh. iyo laqdaba eh. lilaahi luuqa u rorge iyo lix boqoliyo iyo eh. lix kugu laray soo lama oran adduunyada beryahan waxa ka dhacay waa mid yaa badane nin walba wuxuu doono buu soo caalmanayaa midaan xaraf qorayn baa safiir loo cimaamadiye mar mas-uulillah ilaa koleyba waa iska helayaan war adugoo war duubas matoor inoo baalalka daara dhibaatuwa ah? mayba ka sii darana bilaankiigay liidoy war xoogagii wadiniinta yuusuf diiriye maxaa soo celiya sow farmaajo ma raacin war kalamaan bareeg uma qabtaan qayle iyo buuqe ama booda ama dhaca wakhtigu waa isbedelayaa dalabo waxaa kaloon ku leehay ayaa maahan waxaad arke ayaxtaag eeln areeb aha ayaa maahan waxaad arke ayaxtaag eelna reeb aha abduloodan warkadeelka kiinay ludaay guraysagoola reebay meerto warbawanibay koxdha hawlahaysaabaa lagu yidhi war wadaniyiinta yuusuf diiriye wadaniyiin dhaba weeye ma raacaan war kalamaanay madaniyiintu mashar yaree amaaratay ka dhigaan waa la yaabay caadna khawaarijta waa ka ordeenaa layidhi qodqodna kabtay maaragtayaa ka dhacdayaa layidhi bacaadweynena waa lagu galayaa layidhi awalna qaycad iyo wisil iyo xarodheere iyo aaggaasoo dhan waatii laga soo nadiifiyey hadda dumaaye iyo miliqe iyo dabagale iyo la layidhi carcararayn iyagoo dhinaca jawla usii ambanaya hadda nimankii janab baa lagu soo oodayaa layidhi oo gobolka mudug maanta jawla oo keliyahay uga hareen isagana looga hari maaye waa la juci doonaaha layidhi hadda haye maxaad ka leedihi nimankiiba warshiiqowma waxaadna leedahay shabaabkii waxyeellada badnaa weerar lagu qaadiye wejigabaxna way kala kulmeen wiilashii mudug war waxaan ku leeyahay layska dhici shabaabkii waddada noo liqnaa jiray joodariyada dubay dadka ruuxa ku jiifta ugu sarreeya dunida warshadda isbuunyada ee dubay waa tahay xubintii kalemana dhegaysateen barnaamijkeenana iyadaa u dambaysa una mahadnaqaya saaxiibada kala qayb qaatay tabintiyaarin iyo farsamo ee dadkana dhegaysanayaba codka macaan fanaanka cabdiqaadir yuusuf bagaag heesta galleer ayaeda kaga tagnay ee nabadgelyo kalowga iyo haadiy argoni meeraba gurxa lagama waayo dadkuu gariira galowga iyo haadiy argoni meeraba waxaan lagaama waayo kugu gariira cadaa qurux goobeediyo qaybaad gaar ahaaneed ku siiyo giddigood ku dhaafe ada qurux goobeediyo haybaad gaar ahaaneed walaw ku siiyo giddigood ku dhaafee gesiyon biqine galayrowadaa adaa dhambaal gaar ahaaneed gaarsii warkaygo gacantaada uga dhiib dhambaal gaar ahaaneed gaarsii warkaygo gacantaada uga dhiib Thank you. habeenimo dhaah oo angeedaraadi markan gaaris iriba qaadkeedii gees maray gudcurdama habeenimo dhaah oo kan gees maray go'an roob ku hooriyo idaho caliinlan gole orod ku dhaafoon haraad geestow la dhacay go'an roob ku hooriyo idaho caliinlan

gacantaada uga dhiib dhambaal gaar ahaaneed gaarsii warkaygo gacantaada uga dhiib thank you guriga ay ku nooshahay waa kan geedka weyn leed gaara qaado anuu kaa gedmaniine guriga ay ku nooshahay waa kan geedka weynle ha geelgeeleen albaabkee gacalbaa ilaashee hadigaha galkoodiyo guudka uga soo dego ha geelgeeleen albaabkee gacal baa ilaashe adhiga xagga koodiyo guudka uga soo dego adaa geesiyoon biqine galaydu hoowada adaa geesiyoon biqine galaydu hoowada gacantaada uga dhiid dhambaal gaar ahaaneed kaasii warkaygo gacantaada uga dhiig